بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي caawa oo ah habeen khamiis ah taariikhda hijrigu ay tahay kun afar boqol koob iyo afartan bishii muxaram bishii koowaad lixdeedii kuna beegan milaadiga labada kun iyo sagaaliyo tobanka bisha sagaalaad shanteeda insha allahu tacaala waxaanu laqmayn doonaa kitaabkan ina horyaalla ee la yidhaahdo laamiyat alcajam kitaabkaasi ayaynu laqmayn doonaa waxaynu soo qaadannay saddex risaalo oo kookoobnaa oo ka warramayey aadaabta kitaabkanna isagu adab ahaan weeyi kuwa horena aadaab bay ahayno suluugii iyo dhaqankii ayaa iyaga laga baranayay kana adab ahaan weeyi kitaabkan ina hor yaalla waxaa la idhaahdaa laamiyat alcajam sheekha iskale waxaa la idhaahdaa mu'ayid uddiin abi ismaaciil alxusein binu cali binu muxamed adduqraa'i baa la idhahdaa alasbahani alleythi addu'ali wuxuu ahaa nin adiiba oo shaacir ah oo kaatiba ayaa uu ahaa wasiirna waa ahaa markaa waxaa la idhaahdaa mu'ayid laqabkiisu waa sidaa kunyadiisuna waa abu ismaaciil xusein binu cali binu muxamed binu cabdisamad adduqraa'i alasbahani alleythi addu'ali wuxuu ka mid yahay min waladi abi aswad addu'ali altaabici aljaliil radia allahu canhu ayaa uu ka mid yahay duqraa'i da'da waa la daminayaa waa la godayaa duqraa'iyu ra'dana waa la fadxinayaa waxaa loo nisbaynayaa liistiqdaamihi adduqraa' ayaa uu ku shaqayn jiray kitaabadiis iyo waxa uu qorayo ayaa uu ku qori jiray khadkaasi oo sheekhu wuxuu ahaa khataad ayaa uu ahaa markaa adduqraa iyo adura waa shakli iyo qaab qurux badan weeyi markaa waxay ku tirsan yihiin oo laga tiriyaa khadu diiwaaniga iyo khadu huluska ayaa lagu tiriyaa asalkeegii horena waxay ahayd duqruhu waxaa loo yaqaanay calaamad ay lahaan jireen salaadiintu oo umarada ay wax ugu qori jireen ayay ahaayeen ama nuquuda islaamiga ah dee shaabada lagu shaabadayo calaamaddii lagu qori jiray ayaa ay ahayd ehm, sheekha waxa dhashay afar boqol labiyo konton hijiradu markay ahayd afar boqol labiyo konton markii ay ahayd ayaa uu dhashay wuxuuna ku dhashay asbihaan halkaasuuna ku barbaaray kadibna wuxuu u guuray baqdaad e, meelaha shan boqol iyo shan markay ahayd hijiriyadu e, wakhti ay nolosha ku ciidhiyantay kadibna waxa uu tiriyey qasiidadiisan macruufada ee laamiyatulcajamka la idhaahdo isagoo ku tilmaamaya xaalkiisa zamankana kaga cabanaya intaa kadib haddana waxa uu noqday nin wasiira oo suldaankii la jiray mascuud bin muxamed ayaa uu noqday wasiir ninkan tuqraa'i kaana aayatan fi lkitaabati washicr wuxuu aayad ku ahaa shicirka iyo kitaabada aayad ayaa waxa weeyaan ku ahaa waa la dilay taariikhdu markii ay maraysay waa isku hayaan culimadiiyo shan ama shan boqol afar intaaba waa ay sheegaan marka waa la dilay oo ninkaasi waxa weeyaan uu ahaa dee wasiirka u ahaa ayaa waxa weeyaan dilay qasiidada tan ah haddaba maxaa loogu magacaabay laamiyatu tuqraay maxaa loogu magacaaba aan u jeedaa laamiyatulcajam ee loo odhan waayo laamiyatu tuqraay sababta oo ah dee laamiyadii horena soo marnayba laamiyatu ibnu wardi ba la soo maa kutub fara badan oo laamiyaada ayaa jira oo lagu magacaabo ciddii tirisay loo nisbeeyo markaa kitaabkan laamiyatulcajam baa la lama odhan laamiyatu tuqraay maxaa loo odhan waayey inta faraha badan leh cidda ku magacawda ciddii lahayd waa shuraaxda kitaabka sharaxa marka waxaa la ogaaday qasiidada tan ah waxaa lagu ogaaday laamiyatulcajam uun markii ugu horreysayba shuraaxdii sharaaxday waxa ugu horreeyey bay dhahdaan culimmadu cabkari sheekhaasa ugu horreeyey oo dhintay lix boqol lix iyo tobankii hijiriyada kadibna wuxuu wuxuu ku sharaxay kitaab uu cinwaankiisa odhanayo kitaabu sharxi laamiyati lcajam eeg kitaabu sharxi laamiyati lcajam laamiyatu tuqraay ma uu odhan shuraaxda qasiidada sharaxday sidaasi ayay ahaayeen inay magacaasi ku sheegaan kadibna waxaa ka daba yimday sheekha la idhaha safadi salaaxudiin assafadi oo wuxuu ku sharaxay kitaab la dhahdo alkayth aladi insajam fi sharxi laamiyat اlcajam waa laba mujaladood weeyaan laba mujaladood idin buu ka dhigay waana sagaal iyo konton bid kitaabku eh, laba mujaladoodna waa ka dhigay wax kastuu ku dhex sheegay isna wuxuu odhanayaa wuxuu geeriyooday meelaha toddoba boqol lixdan iyo afar wuxuu odhanayaa isaguna faina alqasida almawsuuma bilaamiyati اlcajam raxima naadimaha buu odhanaya markaa isna muxuu ku magacaabay un laamiyat lcajam bu isna ee mu odhan laamiyat waxa yimiday damiiri sheekha najm lwahaaj iskale sheekhaasi wey damiiri isna waxa uu geeriyooday sideed markii hijriyadu ahayd cinwaanka sharxiisana wuxuu ka dhigay isna o yidhi sharxu laamiyat lcajam bu isna yidhi e laamiyat lcajam ama waa kitaabkan hor yaalo almaqsad alatm baa la dhahdaa fi sharxi laamiyati اlcajam wuxuuna kasoo ikhtisaariyey kaa safadiyo hore ayuu kasoo ikhtisaariyey ee labada mujaladooda waxaa kusii xigo isna yimiday baxraq lyemeni nashru lcalam waa kitaabkan hor yaalo isna waxa uu geeriyooday meelaha sagaal boqol iyo soddon isna wuxuu odhanayaa faina alqasida alfarida almashhuura bilaamiyati اlcajam saasuu isna odhanaya laamiyat tuqraai ma odhan markaa shuraaxdii intaasi oo dhan sharaxday mid kasta laamiyat اlcajam buu yidha mu odhan laamiyatu duqraai markaa qadiiman ba waxaa loo yaqaanay uun laamiyat lcajam waxay ku qoran tahay dee cajam maaha lisaan carabiya ku qoran tahay hase safadi wuxuu odhanayaa wa ama hadihi alqasiida allaamiya fainahaa sumiyat laamiyat alcajami tashbiihan lahaa bilaamiyat alcarabi liannaha tudaahiiha fii xukmiha wa amhaaliha wuxuu odhanayaa safadi qasiidada tan ah laamiyada ah waxaa lagu magacaabay laamiyat lcajam shabihitaan lagu shabahayo laamiyat alcarab shabihitaan lagu shabahayo waayo waxay uga eg oo ay ka shabahdaa xagga xukunka iyo xagga amhaasha intaba ay ka shabahdaa cabkari waxa uu kusii daraya u siyaadinaya u odhanaya kownu saaxibi hadihi alqasiida min alcajam buu odhanaya oo ismaan buu ka soo jeeday saasuu odhanaya markaa sidaa loogu bixiyey waa sidaa laamiyat lcajam ee loo odhan waayey laamiyatu atuqraai markaa safadi waa kitaabkiisa waxa la dhaha kayf ladab aladi insajam bisharxi laamiyati cajam baa la dhadaa markaa kitaabkan hor yaalna waa fi sharxi laamiyat alcajam damiiri baa leh kan in hor yaalana waxaa najru calam marka shuruux fara badan baa jirta waxba sii dhex geli mayna insha allahu tacaala waynu iska bilaabi doona mar haddaynu dee taarikhdiisiyo kooban aynu ogaanay duqraa-i abyaadiisa waxaa ka mid ahayd uu odhan jiray idaa lam takun melikan muaacan idaa maa lam takun melikan muaacan fakun cabdan limaalikihi muiica wain lam tamliki dunyaa jamiica kamaa tahwahu fatrukhaa jamiica humaa sababaani min mulkin wanuuskin yuniina lilfata sharafa rafiica faman yagna min addunyaa bishayin siwaa haadayni caasha bihaa wadiica waa baxrulwaafir saasuu odhanaya idaa lam takun melikan muaaca boqor la adeeca haddii aanad ahayn fakun cabdan limaalikihi muiica waxaad noqotaa addoon adeecahe boqorkiisii haddii aanad wuxuu yidhi adduunyada aanad wada haynin dhammaanteed waxaad ka rabtid fatrukha jamiican war dhammaanteed iskaga tag bu yidhi ya waxbaba ha ku daalin iska daa marka nin abyaadiisu aad iyo aad ay u khatar ayaa u nin adiiba ayaa u oo waxa weeyaan khatar ah ayaa ay ku tilmaamaan sida imaamu dahabi oo kale iyo qasiidadu baxarka ay ku baxaysaa in badan baynu ka dheregno waa baxrulbasiid weeyaan baxrulbasiid in badan baynu kusoo marnay waxaynu kusoo marnay laamiyatu alafcaal waa baxrulbasiid laamiy layse alqariibu qasiidada inaan soo qaadanay iyadna waa iska baxrulbasiid weeyaan waana mustafcilun faacilun mustafcilun faacilun mustafcilun faacilun mustafcilun faacilun inta haddii aad ku celcelisid waxaa kuusoo baxaya abyaada si aad u qaadi lahayd taasaa kuusoo baxaysa wuxuu yidhi naadimku qaala naadimu raximah llah asaalatu rayasanatni ani lkhaali waxilyatlfadli zanatni lada lcaali majdii akhiira wamajdi awala shaaracun والشمس راد الضحى كالشمس في الطفل فيما الإقامة بالزوراء لا سكني بها ولا ناقتي فيها ولا جملي نائن عن الأهل صفر الكف منفردون كالصيف عوري متنه من الخلل فلا صديق إليه مشتكى حزني ولا أنيس إليه منتاج ذلي طال اغترابي حتى حن راحلتي ورحلها وقر العسالة الذبلي وضج من لغب النضو وعاج لما ألقى ركابي ولج الركب في عذلي أريد باسطتك في نستعين بها calى qadaءi xuquuqi lilculaa qibali wdahru yackisu amali wayuqnicuni min alhanimati bacda alkadibi lqafali wadii shadaatin ka sadri ruxmi muctaqilin bimilihi gayri hayaabin walaa wakali wuxuu yidhi naadimku asaalatu ra'yi ra'yigayga asalnimadiisa ayaa saanad ilaalisay ay hiya asaaladu nii aniga can ilkhatali afxumadii iyada ayaa iga ilaalisay waxilyaة اlfadli dheeraadkayga fadligiisa ayaa zaanad qurxisay ay hiya xilyadu nii aniga i qurxisay ladalcatali madhnaanta iyo waxla-aanta agteeda asaalat ra'yi ay asaalatu ra'yi ra'yigayga asalnimadiisa iyo adaygiisa ayaa saanad qurxisay ay hiya asaaladu nii aniga ayaa asaanad nii iga ilaalisay can ilkhaali afxumo wa xilyatu lfadli ay wa xilyatu fadlii dheeraadkayga quruxdiisa ayaa zaanad qurxisay ay hiya xilyadu nii aniga i qurxisay buu yihi leda alcatali madhnaanta iyo waxla-aanta agteeda kolley waa adabde asaala waxaanu isu taagi doonaa insha allah kelimaadka macnahooga mufradaadka icraab ahaan wixii yar ishkaalana waynu sheegi doonaa macnaha yar ijmaaligana waan sheegi doonaa waa masderu asula masderu asula shayu asaalatan mithlu dakuma marka asula sarfigaan ku qaadanay waa facula soo ma oo mahmuusulfaaya masderkeedii weeyaan kan xaawin hor waa masderkeedii marka laba masder bay leedahay oo sarfigaynu ku gaari doonaaye facaala kamida mid wasanka labaadna waa fucuul buu noqon doonaa fucuula sida sacbun suxuuba oo kale marka waynu gaari doonaa marka asaala waa masder ay leedahay asuli ibn lambari wuxuu odhanayaa alasiil aslu lugaha waxaa la idhaahdaa alqawiy ladi lahu aslun waa shayga xooga leh ee asal iyo jirid leh ayaa la dhahdaa alasiil ibn lambari saasuu odhanaya kelmadda waxay noogu xigta alra'yu waa masdaru ra'aa ra'yan oo mahmuuza waa mahmuuzul cayn soo maha ra'aa mahmuusul caynkaasi masderkiisii weeyi ra'aadaasi mahmuusul caynkaa masderkeedii weeyi waxaana lagu jamciyaa aaraabaa lagu jamciyaa aaraa ayaa lagu jamciyaa ra'yigana waxa la dhahdaa atafakuru fi mabadi اlumuuri wanadaru cawaaqibiha wa cilmu maa yauulu ilayhi min alkhaطa'i waasawaabi waxaa la dhahdaa in laga fikiro arimaha bilowgooga iyo in la eego cawaaqibta arimaha iyo waxa ay ku dambaynayaan ma sawaaba mise waa khata inaad ka fiirsatid oo aad eegtid ayaa la dhahdaa ra'yiga waxaa inoo yimid kelmadda sana sana waa suntu shaya sawnan wa siyaanan bimacnaa xafide wey ilaalin weeyaan waa xifdigii wey xafidahu waa xifdiyey wey markaa waxaa jira masuun buu noqonaya masuun eeg masuun ismigiisi mafcuul muxuu noqonayaa masuun wuxuu odhanayaa jawhari kitaabkiisa asaxaax laysa ya'tii hulaathiyu min banaati lwaawi ilaa xarfaani miskun madwuufun iyo thawbun maswuunun faina haadayni jaaa naadirayni baa odhanaya ma jiraan waxyaalaha wawda ku buke wawga ee hulaasiga ah, iyaga oo dhammaystiran ma yimaadaan ilaa laba xaraf mooyaane waxa la yidhi kelmadda ah miskun madwufun waa miski iyo udu la barxay iyo thawbun maswuunun waa maro la ilaaliyey labadaasaa lagu keenaa iyaga oo tamaama naqsigeegina muxuu noqonayaa masuun baa la dhaba waa maswuun weeyaan marka kelmadda saanina oo bimacnaa xafida noqotay maxay noo yimiday khatal sowmaa hadalku waa almantiq lfasid waa hadalka xun baa la dhahda hadalka xun ayaa la dhahda min xayu alluga wuxuuna ka yimida khaila fi kalaamihi bilkasri khailan waxaana loo jeedan waa icwijaaj iyo qalloocun baa loo jeeda waxay noo yimiday xilya xilyada waxaa la idhaahdaa waa jamcu xilan horta jamceegu waa xilan xilyatun waxaa lagu jamciya xilan baa lagu jamciya sida lixyatun garhkaba loogu jamciyo lixan sida loogu jamciyo lixan baa garhka lagu jamciya marka xilyat rajul waa sifatu baa loo jeeda tilmaantiisa lakin hadda halkan waxaa looga jeedaa waa azina alati yataxallaa biha alinsaanu min alfadaa'ili waa waxa insaanka iyo ruuxu isku qurxinayo oo fadaa'il ah ayaa loo jeeda hadda xilyada halkan inoogu qoran fadligu waa aziyaada fadligu waa maxay waa aziyaada ziyaadada weeyaan wuxuuna ka soo horjeeda waa khilaafu naqsi xagga luqad oo ayaa la dhahdaa lakin halkan waxaa looga jeedaa maa yandawi calayhi alinsaanu min alcilmi walaadaabi wاltajaaribi wاlmumaarasati lumuur waxa ruuxu u koobay oo ah cilmi iyo aadaab iyo tajaarib iyo tijaabooyin iyo mumaaraso umuurta la mumaaraseeya ayaa hadda loo jeeda fadligan kelmadda zana ay noo timida zana azina waa didu shayn horta xumaantu ka soo horjeeda waxaana loo jeedaa hadda maa yutazayanu bi waa waxa laysku qurxiyo weeyaan ladaa waa bimacnaa cinda kelmadda ladaa waa bimacnaa cinda weeye cadal waa masdaru caila cailat lmar'atu idaa khalaa jiiduha min alhalaa'idi waa gabadha luqunteedu markay ka madnaato siliskii iyo kuushii iyo wa ayaa la dhahdaa maxay cailatlmar'a la dhahdaa markaa waa biwasni facila caila yactalu baa lagu keenaya mudaariciigna saasuu noqonaya waana masderkii caila catarkan inoo qoran taasi waa macaanidooda guud haddii aynu eegno icraab ahaan haddii aynu eegno asaalat ra'yi waa iska mubtade waa iska garanaysa ra'yi waa iska mubtade saanad soo waa jumla ficliya waa ficil maadi ta'duna maxaynu naqaanaa taaw taaniif baynu unaqaana nuunkuna waa nuunulwiqaaya yaduna waa mafcuul sooma ma hase yeeshee salaaxudiin assafadi wuxuu yidhi ta'da taaw taaniifkaa faacila damiiri oo aan hayaana wuu ku raaco isna wuxu yidhi taaw taaniifkaa faacila waxayna ku raaceen oo ra'yigaasi ku tagsan abu cuhmaan almaazini sheekh ladhaa oo naxwiya waana ra'yi daciifa waxaa radiyaya nashrulcalamkan na hor yaallaa radiyaya o odhanaya waa wahmi iyo ismoodsiis weeyaan e ta'du waa taaw taaniif taaw taaniifkuna ismi maaha waaba xarafba misl fahni labadaa sheekh lakin halkaasay iska daba mareen salaaxudiin asafadi wuxuu yidhi waa ismi kamaaludiin addamirina muxuu yidhi waa ismi yayna ku raaceen abu cuhmaan almazini ayaa saa ku tagsan taawtaanidku inay ismi tahay laakiin yaa radiyey nashrulcalamka baxraq alxadrami ayaa yidhi he waa wahmi iyo ismootiis ka dhacay wey markaa jumladaasi faacilka wuxuu noqon waahiyo asaalada u noqonaysa ayaa khabarkii noqonaysa can ilkhadali jaariya majruurka saana iskaga tacaluji wa xilyat lfadli waa iska mubtada oo xilya waa mudaaf fadlina waa mudaaf ilay zaanatnina waa la midoo jumlada hore lamidto khabar bay noqoni ladaa waa daraf alcadalina marka culimadu waxay leeyiin ara'yi asha ku jirta soo ma aragtid ilayhi bay ciwad ka tahay waa cinda alkuufiyiin xaraf ismi ma ka noqon karaa ha cinda alkuufiyiin ama basriyiinta miyaa naayib kama noqon kara ashun baa cahdiyaa bay marka macnihii muxuu noqon asaalat ra'yi ay asaalatu ra'yi ra'yigayga asalnimadiisa iyo adaygiisa ayaa saanad ilaalisay ay hiya asaaladu iyo adaygu nii aniga can ilkhatali afxumo iyo dhacdhac taasi ayaa iga ilaalisay buuri wa xilyatu lfadli ay wa xilyatu fadlii dheeraadkayga quruxdiisa ayaa zaanad qurxisay hiya xilyadu nii aniga i qurxisay lada alcatali madhnaanta iyo waxla'aanta agteeda iyada ayay qurxisay buu leeyay markaa macnaha guud muxuu noqonaya wuxuu leeyahay ra'yigayga asalka ayaa iga ilaaliyey inuu hadalkaygu iska hor iyo yimaado ama camalkayguba camalkayga quruxdiisa ayaa ilaalisay buu leeyahay cinda alcaal markii aan marnaaday cinda tacari min acraadi dunya wa zuqrifiha adduunyo dhaldhalaalkeedi iyo bilicdeedii markii aan ka marnaaday waxay qurxiyey buu aniga oo igu filaaday maxay fadligayga quruxdiisa waayo adunyadu wuxuu leeyahy liannahaa faaniya waalcilmu yabqa cilmiguna waa hadhayaa buu leeyahy adduunyaduna waa mid faaniya oo iska dhammaanaysa waa yahay waxaa kaloo ka mid ahayd abyaadiisa u odhan jiray laa taxqirana ara'ya wahwa muwaafiqun xukma asawaabi idaa ataa min naaqisin faduru wahwa ajallu shayin yuqtana maa xata qiimatahu hawaanu lghaa'isi ra'yiga wuxuu yidhi ha yaraysanin haddii mar uu waafaqsan yahay sawaabka walow haba ka yimaado mid naaqise waayo jawhartu waa shay la kaydsado shayga u qiimaha badan leh haddana qiimaheega jawharta hoos uma rido qofka muquuranaya ee soo saaraya inuu liitaa taasi hoos uma ridayso marka wuxuu leeyahay anuu dee cilmi baan leeyahay buu leeyahy maadaama cilmi aan leeyahay addunyana aanan lahayn dee fadligaygi waan hayaa un buu leeyahy fadligayhe weli waan leeya waan hayaa buu leeyahy ka soco majdii akhiiran wamajdii awala sharacun washamsu ra'da duxaa kashamsi fi tafali wuxuu yidhi majdii sharaftayda akhiiran markii dambe ii sharafta ahayd wa majdii iyo sharaftayda awalan markii hore ii sharafta ahayd sharacun laba isku mid a ah weeyi washamsu qoraxdu ra'da duxaa kaa'inatan xaalad ay ahaatay ra'da duxaa barqinka horaantiisa kashamsi ay kaainatun kashamsi qorax oo kale weeyi fi afali xaalata kawnihaa fi afali xaalada ay ku sugan tahay casarka majdi waa masdaru majuda faculo soo garan maysaan inkastoo majude iyo majada labaduba ay jiraan min baabi nasra iyo min baabi karuma labaduba wa ay jiraan marka eeg majida halkay noo qoran waa karuma min baabi karuma te ahayd ibnu sakit wuxuu odhanayaa asharafu wاlmajdu inamaa yakunaani biاlaabaa'i wاlxasabu lirajuli wain lam yakun lahu abun sharafta iyo majdiga waxaa laga dhaxlaa bu leya aabayaasha laakiin xasabka iyo wanaagga ruuxu isaga ayaa kasbada walow dadkii ka horiyeyna islaasila ahaanbe waxay noo yimiday kelmadda sharacun haddee la taxriikiyo la xarakeeyo ama la reebaba macnaheedu waa sawaaun isku mid a wey markaa kelmadda sharacun ah mudakar waa loo adeegsadaa mu'anath waa loo adeegsadaa jamac waa loo adeegsadaa masla fahne hum fi lamri sharacun baad iska odhan karta iyagoo arrinka way u siman yihin hum fi lamri sharacun saasaad iska odhan karta ra'da duxaa wuxuu ujeedaa waa awalu nahaar maalinta gelinkooga hore wey dafalka wuxuu ujeedaa waa aakhiru nahaar waa maalinta gelinkeega dambe soo maynaan fahmin akhiiran iyo awalana waa daraf akhiiran iyo iyo awalana waa laba daraf wey macnahaan saasuu noqonaya macnaha ijmaaliga ah hadii aynu qabanana wuxuu noqonaya sharaftayda aan lahaa markii hore ee aan wasiirka ahaa ee xilka aan hayey iyo sharafta aan leeyahay marka xilkii aan ka daandegay waa laba isku miduna wax udhexeeyaaba ma jiro buu leeyahy wax udhexeeyaay ma jiro laa tafaadula fiih wax isdheeraad oo ah ma jirto sida qoraxdaba labadeeda xaaladood ay isku mid yihiin un maalinta gelinka hore iyo maalinta gelinka dambe mayna isku mid sidaasi oo kale ana markii hore en wax xilhaye iyo markii aan ka tanaasulan ka dhaadhacayba isku mid baan ahay bul sharafteydu halkii unbay taaganta wax iga dhacay ma jiro <clears throat> markaa wuxuu inoo sheegayaa un oo uu leeyahay sharaftii markii hore xilkaanaye aan lahaa iyo sharafta markii dambe aan yeeshay waa tii hore markii hore aan lahaano wax alla wax iga dha iga daandegay oo iga dhacay ma jira buu leeyahay markaa wuu is ammaanaya sheekhu waana caadadii shucaradu carabtu ay lahaan jireen sida samawa loo kaliyo waa kii odhan jiray tucayirunaa anaa qaliilun cadiiduna faqultu lahaa ina alkiraama qaliilu wamaa darnanaa anaa qaliilun wajaaruna casiizun wajaaru lakhariina daliilu yidhi idin qori nashru calanku wuxuu yidhi nagu ceebaysay bu yidhi inaan tirada ay yar tahay waa yartiin bay ayuu yidhi kadibna waxaan ku yidhi dadka wanaagsan tiradooda iska yarba dadka wanaagsan tiradooda iska yarba nama dhimaysa bu yidhi yarnahay inaanu yar nahay hase yeeshay jaarka annaga nala olagaa ayaa cizi iyo sharaf ku nool bu yidhi kuwa faraha badanle jaarkooguna waa daliilo way dulaystaan bu yidhi marka annaga taasaaba noogu filan bu yidhi waa is ammaanaya sheekh shaacirku majdi waa iska mubtade u fiirsada majdi waa mubtade akhiiran waa daraf darafkan masterkiis kaga tacaluji wa majdi waa mubtade labaad oo de waa lagu cafayaa majdidaa hore sooma aragtin awalanna waa darafa majdiga iskaga tacaluji sharacun baa labadaba khabar udhacaysa oo maxaa loo tadniyin waayo dee soonayna lahaa mudakarka iyo mu'anadka intaa ku siman maanayn odhan ya halkaa wax mutabaqaha ka egegan washamsu waa iska mubtade ra'da duxa waa xaalo waynu ka xaalaynayna waa ashamsu laftigeega haddii aynu eegno da waa macrif haddii macno ahaan haynu u eegnana ile waa jinsiya asha ku jirtaa maxaa la odhanayaa sifay noqoni kashamsi jaariya majruurkaasa khabarkii ah washamsuda fi tafali jaariya majruurka waxaanu ka xalayna ashamsu lafdi aan haddii aynu eegno macnihii muxuu noqon wuxuu yidhi majdii sharaftayda akhiiran markii dambe ii sharafta ahayd wa majdii iyo sharaftayda awalan markii hore ii sharafta ahayd sharacun laba isku mid ah weeyi washamsu qoraxdu rad duxaa kaa'inatan xaalada ay ahaatay ra'da duxaa barqinka horaantiisa ka shamsi ay kaa'inatun ka shamsi qorax oo kala weeyi fi tafali gelinka dambe xaalada ay ku sugan tahay haddee la yidhaahdo ka waran cadaadu gelinka hore iyo gelinka dambe isku mid maa gelinka dambe xaalatulidbaarka dee wayba sii socotaa oo kolkaa waxa weeyaan madow iyo waxaasi isku bedeshaa waa daciifta iyo qabow kolka horena kulayl bay la soo baxda daatada shamsada ujeeda qoraxda daatadeedu de waa midun soo ma qoraxda daatadeedu he midun weeyaan ka wuxuu yidhi markaa wuxuu leeyahay kun ibna man shita waktasib adaban yugniika madmunuhu can اnasabi ina alfataa man yaquulu ha anada laysa alfataa man yaquulu kana abi shaacirkaa kalena saasuu leeyahay ciddaad doontid inan u ahaw wiil u ahaw ciddii doonta ha ku dhasho macnaha laakiin waxaad kasbataa adab wanaagsan adabtaasi aad kasbatay ayaa kaaga filan he ree waayo ruuxa fataha shaabku waa ka idhaahda anigu saasaan ahay laakin ka kufaana ma aha aabbayaashaybaa sidaa ahaan jira ado ah, kasba buu kuleyahy sharafaa shaqaysa ka soco fi ma liqaamatu bizawraai laa sakani biha walaa naaqati fiha wala jamali wuxuu yidhi fiima shaygee ayuu ku sugnaaday aliqaamatu nagaadi bizawraai ay fi zawraai baqdaad aan ku nagaada laa sakani wax guriya oo aan leeyahay biha ay fiiha baqdaad kuma sugna walaa naaqatii wax hala oo aan leeyahayna biha ay kaa'inatun may ahaanin fiihaa ay fi zawraa'i baqdaad dhexdeeda walaa jamali wax awra oo aan leeyahayna kaa'inun mu ahaanin fiihaa ay fi zawraa'i baqdaad dhexdeeda azawraa baqdaad buu u jeedaa marka magacan waxa u bixiyey nin la jiray mansuur oo cabaasiyintii ka mid a sakanka waxa loo jeedaa maa yaskunu ilayhi اlinsaanu min zawjin wagayrihi waa ruuxu waxa uu ku xasilo ayaa la dhahdaa sakan baydka inta kale soo hadhay laa sakani biha walaa naqati fiiha walaa jamali wa maalu min amhaali اlcarab waa mahmaah ka mid a mahmaahaha carabta asalkeeda horena waxa iska lahaan jirtay gabad la idhaahdo asadufa alcadawiya gabadh la odhan jiray ayaa mahmaahdaasi lahayd waxaana qabi jiray nin la dhaahdo zayd ibnu akhnas ayaa qabi jiray alcadawi wuxuu lahaan jiray ninkani oo u dhalay inan kale oo gabadh kale ay u dhashay oo loodhan jiray faarica kadibna waxay deganaan jirtay meel iyaga ka yaro durugsan oo xoogaa kadibna ninkii zayd lo jiray ayaa waxa weeyaan maqnaaday oo dee waa safray kadibna gabadhii faarica waa lala haasaa waa la ninkii waa soo noqday zayd markii uu soo noqday gabadhii lo odhan jiray assaduufa alcadawiyana warba kama hayso markii uu soo noqday ee uu soo galay asaduufa alcadawiya wejigeegii waay wejigiisi waxay ka dareentay xumaan iyo isbedelde inuu isbedelay kadibna waxay ku tidhi laa tacjal waqfu lahar ha degdegna cagta udhig bay waa balootis deji laa naaqata lii fi hada walaa jamal guriganaan kugu sii adeer halna ima joogto awrna iguma joogo waan iska bixi karaa waabaan iska socon karaay horta isdeji bay ku tii kadibna waxayba noqotay methel iyo mahmah loo soo qaato wax kasta oo laga beri noqonayo in la idhahdo laa naaqata lii fi hada walaa jamal mahmah wey markaa intaa damba mahmahaan ayaa uu ku xoojiyey fima iska ilaaliya fima waa xarfujar iyo maadi istifaamiyada maada istifaamiyada ah haddii lala xidhiiriyo xarfujar waa la xadfaa cama yatasa'aluun bima yarjicu lmursaluun fima anta min dikraaha aayadaha qur'aanka o dhan waa maxay maadaas waa istifaamiya xarafka ka horeeyaana waa maxay waa xarfujar weeyaan sooma markaa culimadu laba qowl bay isku hayaan maxaa loo goynaya ma takfiifan ba mise waa litisaaliha bixarfiljari labadaasa isku haya ma xarfujarka la xidhiidha loo gooyey mise litakfiif baa loo gooyey qowlka raajixa waa in la yidhaahdo waa litisaaliha bixarfiljari xarfujarka la xidhiidha aawadeed ayaa looga gooyey maadaasi aliftii masla fahne markaa fiimaa bay asalkii hore iska waana khabar soo taqadumay weeyi aliqaamatuna waa mubtadihi oo mu'ahara weeyi bizawraai bacdaasi waa daraf ahaan weyna fii ka dhigantahay tahay jaariya majruurka iqaama iskaga tacaluji marka inuu soo hor marana waxa u unansiiyey dee ismu weeyaan soo ma lianna asma laha sadaaratun kalaam baynu odhan jirna soo ma sakanida iska ilaaliya laadani waa tii aad taqaaneen naafiyatu ninji istacmaal camal ina soo garan sakani waa ismigeedii oo mudaafa khabarkeedii wuu go-an waa bihaada bihaada weeyaan oo bimacnaa fi ah waa bimacnaa fi walaa naaqati laada ismigeedii weeyaan naaqatiidan fi haadana waa khabarkeegii walaa jamalina waa laada ismigeedii jamalku khabarkeeduna uu go-an yaho fiihaa ayaa loo qadaraya labadan jumlee dambana waxaa lagu cadfaya jumlada hore ee ismiyada jumlada hore ee ismiyada markaa macnaha guudna wuxuu noqonayaa nagaanshaha baqdaad aan ku nagaadaa muxuu ku dhacaya sababta oo ah buu leeyahay guri meesha iima yaallo xidhiidh iyo calaaqo kalena nagama dhaxayso oo dee mahmaabu usoo qaatay awrna iima joogo halna iima joogto gurina iima yaalle maxay dhigaya buu leeyahay inaan ka guuraayo waaba igu waajib bu ley on iskaga taga inaan ka guuraayey waaba waajib bu leya aan iskaga taga shanulculamaana saasuu ahaa meesha kuma ayna nagaan jirin ilaa me laftooda ay ku nasanayso hamiga iyo busiga iyo waxaasina uu kaga zuulayo mooyaane uu kaga zuulayo mooyaane wuxuu yidhi fiima shaygee ayuu ku sugnaaday aliqaamatu nagaadi bizawraa'i ay fi zawraa'i baqdaad aan ku nagaadaa laa sakanii wax guri ah oo aan leeyahay kaainun muu ahaanin biha ay fiihaa baqdaad dhexdeeda walaa naaqatii wax hala oo aan leeyahayna kaainatun may ahaanin fiihaa ay fii zawraayi baqdaad dhexdeeda walaa jamalii wax awra oo aan leeyahayna kaainun muu ahaanin buuri fiihaa ay fii zawraayi baqdaad dhexdeeda intaaba mar haddii aanan ku haynin waxaa dhigaa waa faduul buu leya waan ka guuraya soo ma ka soco wuxuu yidhi naa'in can اlأhli sifru اlkafi munfaridun kasayfi curiya matnaahu min alkhalali so min bu yidhi mise can can اlkhalali naa'in buu yidhi naa'in mubtada usoo qadar ana anigu naain mid ka fog baanahay can ilahli ahelkii iyo qaraabadii iyo tolkii mid ka fog baanahay sifrulkafi gacantiisu mid ay maran tahay baanahay munfaridun mid gaar u taagan oo gaar u jooga ayaanahay kasayfi ay kaainun kasayfi seefoo kale ayaanahay ahay seeftaasoo curiya la qaawiyey matnaahu ay matna sayfi seefta labadeeda dhinac can ilkhalali ay min alkhalali maradii yarayda lagu ilaalinayay seef laga qaawiyey oo kale ayaanahay ahay macaanida kelmadaha haddii aynu isla eegno naain naa yana fahwa naain naain marka waa ismu faacil naain waa ismu faacil wuxuuna ka yimid na na yana fahwa nain macnuhuna waa bimacnaa bacuda fogaansho weeyi ahl macnihiisa waan iska garanada waa ahlurijl waa cashiiradiisi iyo aqaaribtiisi wey waana ismu jamc laa waaxida lahu min lafdi waa ismu jamc weeyaan mufrad malade aصifr waa alkhaali ah, ifir waynu naqana soma waa wax maran wey ah, rajulu صifru lyadayn waa nin gacmo maran wey laa shaya fiihima gacmaa waxbaba kuma jiraan safaariit dadka fuqaradaana waxaa la dhahdaa safarid baa la dhahda safarid waaidkuna waa sifrit baa la dhahdaa marka ficilkiisana waa safira safira biwasni farixa ka farix ah, biwasni ficila kafkuna waa macruuf de waa intan curcurka weeyaan intan curcurka weey ka sayf curiya de seeftana waynu isla garanaa seefta waa caadi waad wada garanaysa curiya bimacnaa jurida laga qaawiye wey matniga aslu luqihii hore dhabar ku ahaa adahru lakin hadda waxaa loo jeedaa janib sayf seefta labadooda dhinac baa loo jeeda alkhilal waa jamac waaxidkiisi waa khil khil waxaana loo jeedaa baaainun baطaa'inu kana yukshaa biha ajfanu suyuuf munaqashatan bidahabi wagayrihi waa waxyaalo seefta gal bay ku jirtaa seeftu gal bay ku jirtaa galkaasi baa looga sii horeysiy looga sii hooseysiyay oo mareer markaa lagu ilaaliyo weeyaan taas baa la dhahdaa khilalka mufradkiisina waa khilatun weeyi macnaha guudna kii horun buu la macnaya macnaha guud kii horun buu la macnayaayo wuxuu leeyahay wax baqdaadi maba jirto mar haddii guri iyo hal iyo awr aanu ii joogin kuna darso oo ehelkii iyo qaraabadiina aan ka fogahay faqiir gacmo marano wax mulkisanna aanan ahayn oo xoolo ka fayga aanu waxba ku jirin dadkiina aan ka fogahay seef laga qaawiyey marada yar lagu ilaalinayana aan la mid ahay wax idhigaamama jirta buu leeyahay marka naftiisa wuxuu ku shabahayaa seef laga qaawiyey galkii sababta oo ah dadka badankoogu waa ay yaraystaan seefta wax gali hadii aanu ku jirin oo manquushii iyada oo looga jeedo un jaritaanka iyada wax ay jaraso xilyo iyo qurux iyada aan looga jeedin sidaas oo kale dadka juhaashihii waa ay yaraystaan dadka ahlulfadliga dadka ahlulfadliga walow iyna marka ayna maal iyo hanti ayna haysan way yaraystaan marka wuxuu leeyahay haddii wax adduunyo aanu aanan haynin de cilmi iyo sharaf baan leeyahay bu leyahay sheekh cilmi iyo sharaf ayaan leeyahay bu leeyahay icraab ahaan waad la socoteen bayla tahay naain waa khabar mubtadiisina maxaynu nidhi ya aanaynu usoo qadarnay su-aal haddii laydin weydiiye ka warrama in badan baa naxwo kusoo dhex jirne naain maxaynu dhigi weyne maa intan ismi faacil markaa lagu gaado in mubtade ka dhigna ictimaad ba shardi ah sooma ictimaad hadda ma haysta ya istifaam buu ictimaada ama nefyi buu ictimaada ama wax macne nefyu ictimaada wixii ma hayna sooma maadaama aynaan haynin waxaynu usoo qadarina mubtada aana naain baynu odhanana can ilahli jaariya majruurka naan iskaga taxaluji lawasmu faacile sifrulkafi waa khabar labaad munfaridun waa khabar saddexaad kasayfi waa khabar afraad ma isla fahnay waa sax way banaan tahay wahuwa algafuur lwaduud dulcarshi lmajiid facaalu lima yuruud intaaso dhan waa khabarin bacda khabar wa ahbaruu biitnaini aw biakara can waaxidin kahum saraatun shucara maxamedun maalin saasuu ohanaya markaa akhbaartu way iska tacadudi kartaa sheekh curiya waa ficil maadi o muqayaru siiqa matnaahu waa faacilkii waa naaibu faacil baan ujeeda dee sooma waa naab faacilkii wey nuuntii tasniyada matnaahuna waxa loogeya de la idaafeeya iska ilaaliya can ilkhalali jaariya majuudka curiya iskaga tacaluji jumladaasi waxaynu ka sifaynaynaa asayf haddaynu maxaa eegno macna ahaan haddaynu eegno oo de waa nakiro haddee laakin lafdi ahaan aynu eegno xaalo ayay noqon de xaalay noqoni sooma xaalay noqoni waxaa kale oo banaan ka sayfidan inaynu xaalo ka dhignaa inoo banaan xaalo inaynu ka dhignaa banaan kainan ka sayfi xaal xaalo aan lamid ahay seef waxaa kale oo banaan inaynu nidhaahno waa sifo master go-an bay sifo oo macnuhu muxuu noqon munfaridun mid keli u taagan baan ahay kali noqosho infiraadkaasoo mila infiraadi sayfi seefta keli noqoshadeeda oo kalea taasna way banaan tahay laqmada u fiirsada naain ay ana anigu naain mid ka fog baanahay can ilahli ahl iyo cashiiro iyo tol mid ka fog baanahay sifrul kafi mid gacantiisu ay maran tahay baanahay munfaridun mid gaar u taagan baanahay ka sayfi ay kaainun ka sayfi seef oo kale ayaanahay seeftaasoo xuriya la qaawiyey matnaahu ay matna sayfi seefta labadeedii dhinac can ilkhalali ay min alkhalali kharqadii yarayda lagu ilaalinayey laga qaawiyey falaa sadiiqa ilayhi mushtakaa xasanii walaa aniisa ilayhi muntahaa jadali beydka shanaad wuxuu yidhi falaa sadiiqa saaxiib saaxiibka oo kaa'inun u ahaaday ilayhi ay ilaa daalika sadiiqi saaxiibkaa xaggiisa mushtakaa xasanii murugadayda cabashadeedu lii ay mustaqirun lii aniga mid ii sugan ma aha walaa aniisa wehel wehelkaasoo kaa'inun u ahaaday ilayhi ay ilaa dalika alaniisi wehelka isaga ah xaggiisa muntahaa jadali farxaddayda gebagabadeedu li ay mustaqirun li mid aniga ii sugan ma aha waa iska basiid sooma sadiiq mushtaqu min asidqi de runtii baa laga soo jeexday xusni waa masdaru xasino wey aniis waa almujaalis muntaha waa algaaya jadali waa alfarax ugu noqono asadiiq waa asaadiqu fi lmawadda waa ruuxa ka sheega mawadada iyo kalgacalka ninka waxaa la dhahdaa sadiiq baa la dhahdaa gabadhana maxaa la dhahdaa sadiiqaa la dhahdaa jamacooguna waa maxay asdiqaa buu noqonaya in kasta oo waaxidka iyo jamaca iyo mudakerka iyo muanadkaba sadiiq mararka qaarkood laska odhan karo laftigaa keliya labada isticmaali karaa ka soco mushtakaas oo master mimia waana ishtik asluishtika ba hadda loo jeeda ishtakaa masterkeedii wey waa cabashada lafteedii weyan hadda ayaa loo jeeda xasanku ama xusnigu waa khilaafu suruur faraxtiduu ka soo hor jeeda anis waa faciilo min alunsi baa laga keeno waa mujaalis waa cidda la fadhiisata ruuxa u wehelyasha muntahaa laftiisu waa masterkii miimiga ahaa weeyaano waa masderu intaha shayu idaa balaga alghaaya halka ugu dambaysay markuu gaadho wa ana ilaa rabbika almuntaha soo ma marka muntahagaasina isna waa masder wey intahada masderkeegii weeyaan macnaha guud uu iska fududiyo kuyo horun buu la mid yaho wuxuu leeyahay mar hadii aanan helayn saaxiib waxa weeyaan murugadaydu cabashadeedu ay gaadho ama aniis iyo wehel farxaddayda gebagabadeedu ay gaado cidda arimahaasi aan helayn buu leeyahay xaaladiisu aad iyo aad mid u daran oo u adag weeyaan markaa saaxiibku waa lagama maarmaan nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam markii uu ka hijroonaya maka uu ka baxayey dee ciddii la socotay waxay ahayd ayo abubakr asidiiq radia allahu canhu wa ardaa nabiyullaahi muusa calayhi salaam allah markii uu faray fircoon inuu gaadhsiiyo risaaladii rabbigii muxuu weydiistay walaalkii inuu raaco sooma wajcal lii wasiiran min ahli markaas saaxiibku waa lagama maarmaan weeyaan shaacir baa gebiyo wuxuu yidhi humuumu rijaalin fi umuurin kaiiratin nakunu ka ruuxin bayna jismayni quusimaad fa jismaahumaa jismaani waruuxu waaxidu ragga in fara badanoo kamidihii arrimo fara badan bay ku fikiraan bu idhi anuu hase yeeshee adduunyada midu maan kaga fikiraa bu yidhi hal keliya ay hor inaan helo hee musaacida saaxiib musaacida nin aan saaxiib nahay oo saaxiibtinimadu ay ka dhabtahay inaan helo uman adduunyadaba hee aan ku fikiraa buu leeyahy nakunu ka ruuxin bayna jismayni qusimad aanu noqono bule sida hal ruux oo keliya oo loo qaybiyehe laba jismi fa jismaahumaa jismaani eg labadooda jismi de waa laba ruux laakiin ruuxdii waa hal mida keliya sooma waa hal mida keliya marka waa saaxiibku mid laga maarmo maaha shaawir siwaaka idaa naabadka naa'ibatun yowma wain kunta min ahli lmashhuuraati falcaynu tanduru minha ma dana wana'aa walaa taraa nafsaha ilaa bimir'aatin wuxuu leeyahy la tasho cidaan adiga ahayn haddii ay musiibo iyo naaiba ay kugu dhacdo maalin maalmaha kamida mid ah. walow abada haati dadkii kolka hore adigu lala tashan jiray waayo ishu ma ishu waxay aragtaa maadana wanaa waxa dhow iyo waxa fogba ishu way aragtaa laakiin nafteeda waxa ku sugan iyadu ma aragta de ilaa muraayad inay qaadato mooyaane soo ma markaa saaxiibkaabaa kuu muraayada de saaxiibkaabaa ee kuu muraayada imaamu shaafici waa ku yidhi sa'altu nnaasa can khilin wafiyin faqaaluu ma ilaa hada sabiilu tmasaakiin dafirta bidayli xurin faina alxurra fi dunyaa qaliil wuxuu yidhi dadkii baan weydiiye waxaan bu yidhi waa bal saaxiib belan oofin badan iyo tilmaama waxay yidhahdaan bu yidhi halkaasi wado loo maraa mama jirtaba ma jirto taas wuu dhammaaday kadibna imaam shaafi wuxu yihi tamasak in dafirta bidayli xurin waa ruux wanaagsan adduunyada dusheeda haddaad mar un ka heshid ood la saaxiibtid faraqiisa ku dheg waayo dad wan icraab ahaan way iska fududahay soo ma falaa sadiiqa laadaasi waa naafiyadii sadiiqa waa ismigeedii ilayhi jaar iyo majruurkani waa khabar soo taqadumay mushtakaa xazani mushtakaa waa mubtadi o muahara xazanina waa loo sii idaafiyey soo ma maan loo idaafayn mushtakaa haye jumladaasi waxaynu ka sifaynaynaa ismiga laadaynu ka sifaynayna khabarkeedu inuu ugaan yahay eegihii soo qadarnayd ka dambana waa la midun anisa laad waa naafiya anisa waa ismigeedii ilayhi waa khabar soo taqadumay muntaha jadalina waa mubtadiyo muahara ismiga laa baynu ka sifaynana khabarkeedina waa maxduufo waali macnihina muxuu noqon falaa sadiiqa saaxiib saaxiibka oo kaainun u ahaaday ilayhi ay ilaa dalika sadiiqi saaxiibkaa xaggiisa mushtakaa xazani murugadayda cabashadeedu ah, warwarkayga cabashadiisu lii ay mustaqirun lii mid aniga ii sugan ma wehelkaasoo kaainun u ahaaday ilayhi ay ilaa dalika alaniisi wehelkaa xaggiisa muntahaa jadali farxadayda gebagabadeedu lii ay mustaqirun lii mid aniga ii sugan ma ahaa mid aniga ii sugan waxa weeyaan ma aha walaa budda min shakwa ilaa dii muru'atin yuwaasiika aw yusliika aw yatawajacu saaxiibaduna waa saddex midood waa ruux waxa weeyaan aad ula tagtay ficil ku bedelaya iyo ruux carabka kaga hadlaya oo qalbiga kuu dejinaya iyo ruux labadaa midnaba aan samaynayne qalbiga hee kaala xanuunsanaya waa saddexdaa midun saddexduba hee ma kala liitaan laakiin saddexdaa mid kamid ah a haddii aanu ahayn saxiib kuma aha weeyaan macnu saxiib he kuma aha wuxuu yidhi falaa sadiiqa saaxiib saaxiibka oo ka inuu ahaado ilayhi ay dalika sadiiqi saaxiibka xaggiisa mushtaka xasani murugadayda cabashadeedu lii ay mustaqirun li aniga ima sugna walaa aniisa wehel wehelka oo ilayhi ay ka inun ilayhi ay dalika aniisi wehelka xaggiisa u muntaha jadali farxadayda gebagabadeedu lii ay mustaqirun li aniga ima sugna caawa iska bilo shantaa wallahu aclam subxanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illaa anta astafiruka waatuubu ilayh laakiin insha alla ku talagala de waa adab weeyaan adgid insha allah